bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin alibtidاء qala الnaadimu raximah اllahu tacaala mubtadaأ zayd wcaadiru khabr in qulta zayd caadiru man اctadar wأwl mubtadaأ wاthani faacilu aغnaa fi asaari dhani wqiswa kaاstifhaamin الnafyu wqad yajuuzu naxwu faa'izu ulu rashad wthani mubtada wda lwaصfu khabr in fi siwa اlifraadi طibqa istaqar warafacuu mubtada'a biاlibtidaa kadaka rafcu khabri bاlmubtada wاlkhabr اljuزء اlmutimu اlfaa'ida kallahu baru wاlayaadi shaahida wmufrada yaأtii wayaأti jumla xaawiyata macna اladii siqat lah wain takun iyaahu macnan اktafaa biha kanudqi اllahu xasbii wakafaa wاlmfrad اljaamidu faarigu wain yushtaqa fahwa duu damiiri mustakin waabrizanhu mطlqa xayثu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasala waأkhbaruu bdarfi aw bxarfi jar naawiina macnaa kaa'ini aw istaqar walaa yakunu smu zamaani khabra can juhati wain yufid faأkhbira hadda waxaan ka soo baxnay macaariftii ou musanifka todoba baab ama lix baab uu usoo khasisay marka macaarifta uu ka hadlay kalaamkii marka cumdihiisuu ka hadlaya waa mubtada iyo wamaa dakhala calayhi min annawaasikh yuu ka hadli doona hadii uu ka gudbana shadrigii kale oo hadana ficil iyo faacil eh, lianna aqala alkalaam ou liana alkalaama yatarakabu imaa min mubtadain wa khabar aw min faacilin wa ficlihi intaasuu kalaamka ka bilowda asaasiyaadkuu kamid yahay marka in mubtadaha la fahma iyo faacilka qofka u sahlaya ma yubna calayhima in ay uu fahmana waxa sahlaya kamid tahay markaasuu musanifku wuxuu iri mubtadaun zaydun wacaadilun khabr in qulta zaydun caadilu man ictadar tacriif waaye mubtadaun zaydun zayd mubtadaun waaye w caadirun caadirna khabarun khabar weeyaan in qulta hadaa tiraa zaydun caadirun hadaa tiraa zayd waa u cudraayaa man ictadara ninkii u cudur daarto marka mubtadaun zaydun wa caadirun khabar in qulta zaydun caadirun man ictadar macnaha waxa weyaan tacriifkii wuxuu kaga kaaftoomay miithaalkiisi zaydun zayd mubtadaun waay wa caadiruna khabar weeyaan in qulta haddaad tiraahdid mithaal ahaan zaydun ninka zayd layidhah caadirun waa mid cuduraayo man ictadara ayb marka mubtada waxaa la yidhaahdaa ismun marfuuc aw bimansilatihi mujaradu can alcawaamil zaida can alcawaamil gayr zaa'ida aw bmukhbaru canhu aw wasfun raaficun لمkتفا bه كmا cرفه بن هiشhام الأنصاrي اسم مرفوuع أو بmaنزلة اسمki wixii lamid ah oo بمعنى يؤول معناha wxaad dhihi kartaa اسم مرفوuع أو مؤول بالاسم مجرد عن الcawاamiل غيr اللفظية cawاamiل inaysan gelin wxaa مبتd l wx lagu bilowday wa waxaa isdiidaa مبتda waay waa laga horeeyaa ala diida mukhbaru canhu mid macnaha laga waramo w aw wasfun ou noqonaa raaficun limuktafan bihi macnaha meeshii khabar laga rabay booskii khabarkii wuxuu qaadan karaa wasfi waa intaba musanifkaa keeni doono musanifka marka hadaa tiraa allahu rabuna muxamadu nabiyuna hada beytuna hadaa tiraa kuluhaa mubtada i khabar wa waxaa weeyaan midka oo ism marfuuc o muwalu bihi waxa weyaan wa an tasuumuu khayru lakum oo kale waan tasuumuu hadda wa an tasuumuu isim maaha laakin muwalu bilismi waxay ku dhammaanay markii la yihahda walficlu walfaacilu fi maxali rafcin khabar eh, waxaa weyaan muwalu bilmasdar marka laleeyahay an wamaa dakhalat calayhi fi maxali ibtidaa taqdiiruhu wa sawmukum khayru lakum sidaasay imaanaysaa wqad qaalat اlcarabu qadiima tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu bilmucaydi inaad aragtid yaa khayru min an taraahu inaad aragtid kaaga fiican marka tasmacu bilmucaydi bimacnaa samaacuka bilmucaydi khayru min an taraahu nin macnaha markii la sheeg sheegana ku fiican markuu kaasoo horbaxana sida aad malaynaysa aan ahayn yaa la yidhaahda ayib marka waxaan ihi mujarad can ilcawaamil gayri zaaida hadday zaaida way geli kartaa oo waxaa kamid ah, bixasbika dirhamun oo kale aad leedahay bixasbika dirhamun dirhamaa kugu filan dirham waa khabar bixasbikana waxaad moodaa mubtadihi oo xaraf jaar ay gashay laakiin jaarkaas zaaid weeyaan macnihina waxay ka dhigan tahay xasbuka dirhamun marka baada zaa'irka oo zaa'idka tuathiru fi lafdi oo waxaa weeyaan daahir ahaan waa lagu hoos dhigaya laakiin damadii way ku qadaran tahay sideedaba ayib marka waxa weeyaan waxaa lamidi ah mithaal ahaan hadda hal min khaaliqin ghayru اllahi qur way ku badan tahay hal min khaaliqin hayrullaahi waxaan ilaahay aan ahayn wax abuuri kara maa jiro fiiri hayrullaahi hadda khabar waay mubtadaheedina khaaliqintaas waay marka lafdi ahaana loo jaray laakiin taqdiir ahaan iyo macno ahaan waa marfuuc oo waxa weeyaan hal khaaliqun khayrullaahi ay lamid tahay marka mubtadaha xaraf zaa'id wuu geli karaa wa yuathiru fii lafdihi laakinahu marfuucu macnan marka intaas mubtadihii waxa weyaan ism marfuuc inuu noqdo haddii ism mafmuucna waana muawalu bihi ism marfuuca lagu awilayaa haddana waa inuu yahay mujaradu can alcawaamil gayri zaa'ida haddana waa inuu qaataa khabar ama wixii maqaama alkhabar istaagi lahay wasfiga intaas baa lagu tacriifiyey markaasuu uri wa awalu mubtadaun wathaani faacilun aghnaa fi asaarin dhaani wa awalun midka horo mithaalka aan kuu sheegi doono midkiisa hore mubtadaun waaye wathaani midkiisa labaadna faacilun waaye aghnaa deeqay fi asaarin dhaanin fii qowlika asaarin kuwa socda miyaa dhaani labadan fiiri alhamjatu lilistifhaam saarin mubtada marfuuc wcalaamatu rafcihi dama muqadara cala alyaai almaxduufati liiltiqaa'i saakinayn manaca min duhuuriha hiqal dani faacil mabniyun cala alkasri fi maxali rafcin liannahu waa ismu ishaara dani tani oo tahniya ah icraab ma aha cala alqowl asaxiix maya marka saalin faacilun aada leedahay saalin mubtada sooma dhihino faacilan khabar ma aha saarin faacilu sadama sad اkhabr ulajeedada intaas dhani faacilu sadama sad اlkhabr mabniyu calى اlkasri fi maxali rafci liannahu ism اlishaara walasmaaء اlishaara kalmawsuulaati wاdamaa'iri kuluha mabniya marka hadda fiiri asaarin ma soconayaan dhani labadan hadalkii wuu ku dhamaystirmayaa fiiri hadalkii markuu dhammaystirmay mubtada iyo khabar meeshaan ma yaalina waxa yaala mubtada iyo wuxuu ku deeqtoomay marka asarin mubtada muxuu ugu deeqtoomay oo maxaan daani khabar u dhihi waynay haddii aan daani khabar niraado macnihii wuu isbedelaa sababta ay tahay asaarin oo mufrad ah daani khabar loogama dhigi karo tathniya oo adigoo yirahad lima tahay markaa zaydun qaa'imaani yani wax caqliga geli kara ma ah marka saas maahna waxaa lagu leeyahay waa mubtadihii oo faacil qaatay markuu mubtadaha faacil qaato bimacnaa ana almubtada bimathaabati alficli waa wasfi waay hadduu wasfi u noqdane bimathaabati alficlia loola tacaamulayaa oo ficilka waxaa lagu yaqaanaa haddii uu macnaha faacilkiisa tathniye yahay iyo hadduu jamac yahay iyo haduu mfrad yahayba ficilka mfrada loo laazimiya waxaa le qaama الزaydaani qaama الزayduuna qaama zaydun fir faacilki uu isbedelay oo tathniya iyo jamci mfrad laakiin ficil keligii uu noqonay wixii sidaas oo kale wasfi noqdana yacmalu camal الficli asigana waxa weyaan waxaa la aqbalayaa inuu mfrad ahaada faacilkiisana wuxuu raba ha noqdo asaarin kuwa soconaya miyaadaani labadan saasaad leedahay ayib marka mubtada lama dhihi karo cilada aan kuu sheegay waqis waka istifhaamin الnafyu waqad yajuuzu naxwu faa'izu ulu rashad wاnnafyu nafyigii kaistifhaamin uu lamid yahaye ee faqis calىa dalika waqad yajuuzu inuu banaanaada la arkaa naxw faaizu ulurashad naxw qowlika faaizu waxaa guulaystay ulurashadi kuwa hanuunka u saaxibka marka musanifka wuxuu ku leeyahay markii uu eh, maxaan ku iraahdaa mubtadaha wasfi ou noqonayo oo badela alkhabari wasfi ou qaadanayo macnaha ou faacil sadamasadal khabar ou qaadanayo waxaa u shardiga an yactamida almubtadau aladii huwa wasfun cala nafyi aw cala istifhaamin aw maa shaabahahumaa ee keligiis ma camal fali karo wuxuu ku leeyahay markaan waqis qiyaas qaado annafyu nafyigii ka istifhaamin inuu la mid yahay faqis calaa dalik hadda hadda wuxuu soo sheegay istifhaamkii asaarin mid soconay ilan ficilkan saar e, isimkan saarin ee sara yasri fa huwa saarin marka hamza hada uu geliye asaarin ah istifhaam uu geliye istifhaamka aan gelin nafyaa lamid eh oo waxaad dhihi kartaa maa saarin dhaanin labadan kuwa soconaya ma ah marka nafyu ka istifhaamin lamid eh ee qis isugu qiyaas qaado marka waxa weeyaan ficilkii maxaa idaa saara lmubtadau wasfan laa budda min shayin yactamidu calayhi min taqadumi nafyin aw istifhaamin aw amhaalihimaa wixii ayagaas lamid ah eh. marka fiiri waxaa weeyaan nafyigii sawaaon inuu noqdo xarف ma qائm الزaydani hadaa tirahdid xarف waay oo ma xarفu nfyin ay noqona waa ansaxaysa ama ficil ha noqdo nafyigii laysa qaa'imu الزaydani aad leedahay qaa'imu taas mubtada w الزaydani faacilu sadma sad الkhabr yaad leedahay eh, ama isim ha noqdo kayfa jaalisu alcamraani aada leedahay ama xarف ha noqdo waataan soo miithaalino asaari dhaanin aan iri kulu dhalika waxa weeyaan mima yumakinu almubtada ida saara waصfa an yactamida calى dhalika xataa yarfaca isma yaquumu maqaama alkhabari lahu kaasaa lagala jeeda marka waa tii ibnu hishaam fii qadri nada uu ku miithaali jiray khaliilaya maa waafin bicadiya antuma idaa lam takunaa lii calaa man uqaaticu khaliilaya yaa labadayda khaliilow maa waafin kuwa oofiye ma tihidiin kuwa oofinaya ma tihidiin bicahdii aniga ballankayga antumaa adinka laba ballankayga ma oofinin idaa lam takuuna lii haddaadan noqonin calaa man uqaaticu dadka aan goynaya haddaadan saf ila noqonin cadowgayga igala soo horjeedsanin kuwa ballanka kasoo baxay ma tihidiin maa waafin antuma ulajeedada saas waay hadda waafin waa mubtada oo wasfi noqda ictamada cala nafyi maa waafin faacilkiisa antuma bicahdidaas waa jaar mujru waafinta ku tacaluqda weyaan ayib waxaa lamid eh, eh qowl shaaciri aqaatilun qowmu salma am nawow dacana in yadcanuu facajiibun cayshu man qaطana uri aqaatinu kuwa nagaanaya miyaa qowmu salma gabadhii ou jeclaay qowmkeeda kuwa nagaadiya miya am nawow inay rartaan may niyeysteen markaasuu in yadcanu hadday guuraan fa cajiibun waxaa la yaable cayshu man qadara ninkii haroo dego ninkaasaa yaabla buu leeyahay ninkaasaa yaableh yacni ma ma tasawuri karo nolol oo dadkii adiga gabadhaas u jeclaay hadday guurtaa nin meesha ku hara ninkaas noloshiisa yaable bmacnaa wuxuu dheh aniga waaba la guurayaaye ninkii meesha ku hara unba ay arintaas u taalla ayib marka waxa weeyaan kaas waxay tahay nafyigii waxaa lamid ah isimkii gayru laahin cidaaka fatraxi lahwa walaa takhtarir bicaaridi silmi nin baa nin u dardaarmay xabad joojin yar haddii la sameeya buu ri weligaa cayaar ha gelin waxa weeyaan waxaa imaan karta dagaalka dib inuu bilowde hayru laahin cidaaka cadowgaada mid mashquulsan ma aha ee fatraxi lahwa cayaarta iska tuur walaa takhtarir ha ku kadsoomin bicaaridi silmi nabadgelyo oo hadda soo dirisoo si deg lagu helay ha u malaynin wax jiri doona inay tahay ula jeedada waxa weeyaan ida kaana almubtada wasfan laabuda an yactamida calى axadi hadihi اlumuur min nafyin aw istifhaamin ilى gayri dalika mima dakarahu almusanifu markaasuu uri wاnafyu nafyigii ka istifhaamin ou lamid yahay faqis calى dalika wa wqad yajuuzu naxwu faa'izu ulu rashad marka musanifkiisa musanifka kitaabkiisa shaamil inuu ahaado rabay madhabka horo oo aan leenahay waa inuu wasfiga markuu faacil qaadanayo waa inuu wax ay ka horeeyaan u ictimaada aan leenahay waa markaas madhab albasriyiina wa markii akhfash laga reeba baa laleeyahay ayib laakiin reer kuufa waxay ku leeyihiin shardi uma aha haddii la helana waa tamaam laakiin haddii la waayo xataa mubtada lwasfu yacmalu fii faacilihi walow lam yactamid calaa shayin sidaasuu ku leeyahay markaasuu madhabkoodii buu daciifiyey waana laakiin inuu ka tago u diidaya wuxuu ri waqad yajuusu inuu banaanaada la arkaa naxwu faaizun ulurashad iyo wixii lamida inay banaanaadaan waqad yajuusu inuu banaan naxw qowlika ood ku hadashay faaizun waxaa guulaystay ulurashadi marka faaizun mubtada yaa laleeyahay marfuuc calaamatu rafci dama daahira asoo wasfi ah oo waxbana aan ictimaadin uluu faacilun sada masada alkhabr eh, marfuucu calaamatu rafcihi waawu niyaabata can dama liannahu mulxaqu bilmuthana uluu iyo caalamuuna ciliyuuna waa soo marnay uluu mudaafa rashadi mudaafun ilayhi majruuru calaamatu jira kasra daahir marka waxa weeyaan meeshan faa waa wasfigii wax oo ka horeeya oo istifhaam iyo nafyi u ictimaadayna male inuu banaanaada la arkaa qad haddii ficil mudaaric la geliya tufiidu taqliil insi fi aglabiha marka qaarkeedna taxqiiq waa iska faaideysaa qad yaclamu allahu lmucawiqiina minkum ilaahay xaggiisa qad yaclamu macnaha inuu ogaado ilaahay ma aha ilaahay wuu ogyahay waa qad waxaa xaqiiqa yaclamu allahu lmucawiqiina minkum saasaa laleeyahy laakiin fii gayri haadih qad hadday mudaaric gasho tufiidu taqliil marka wuxuu ihi qad yajuusu inuu iska banaanaada la arkaa faaisun ulurashad wasfiga oon wax ictimaadin marka waxau ahaada talmiix limadhab اlkuufiyiina wa fi lwaqti nafsihi tadciifu lahu ficilkii madhabkii kuufiyiintahay waa la daciifiyey hadaad fiirisid madhab اlkuufiyiin xaqiiqatan madhab iska waasaca weeyaan wa fi lwaqti daciifka ku badan lannahu anigu waxay ila tahay basriyiinta yaa markii hore yaa ka horeey markay dejiyeen eh, eh, naxwadii boos weyn waa ugu banaanaan waay sidaas awgeed baa waxay noqday markaan inay thaqaraad iyo ziyaadaad iyo khilaaf lilbasriyiin inay wax ku dhistaan keli ay naxwadooda noqotay marka khilaafkooda aada u badan yahay daciifkoodana aada u badan yahay luqada jaadka warada biha alqur'aan alkariim iyo maxaan ku yirahdaa kalaamka nabiga caleyh salaatu wasalaam kadalika inkastoo ay naxwada lama xujaysta ay leeyihiin wax jirana ma ah sidaas oo kale eh, maxaan ku yiraahdaa eh, iyo kalaamkii oo carabtii wixii laga haayo marka qaacidadii markii reer basriyin ay asaleeyaan oo markaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wixii carabta laga haya ay ku dabaqanto ayaga hal beyt hadday helaan way ku tala faruurinayan waxay leeyihin maya eh, fii beytkana daliil eh waxa weeyaan eh, ma banaano eh, way banaan tahay sidaasay leeyihin marka calaa kuli xaal sida raajixa faaizun ulurashad haddii la yiraahdo waxa weeyaan calى madhab اlkuufiyiina waa lagu banayn karaa ayaga uu daliishanayo qowl shaaciri khabiiru banuu lihbin falaa taku mulgiyan maqaalata lihbiyin ida طayru marat halkaas beyday soo heleen markaasay yidhaahdeen khabiirun mid aada u xel ogo xel og u waawaay oo wax og banuu lihbin reer banuu lihbin dad xog ogaal e weeyaan ee falaa taku ha ahaanin mulqiyan mid iska tuuro maqaalata lihbiyin nin lihbi qoladaas qabiilkaas loo nisbiya ku abtirsaday hadalkiisa ha tuurin ida tayru marati hadday shimbir soo marto marka wuxuu leeya waa qolo yaqaano waa qolo faalka iyo kahanada taqaano waay marka nin oo reer bani lehbi ah hadday shimbir soo marto warkuu sheega warkiisa iska tuurin shimbirtaasoo wax ka akhristau ku marka wax jirana ma aha beytka macnihiisana waa baatil qaacid ahaantiisana baatil waayo liannahu khabiirun banuu lihbin beytka ay la yimaadeen waxaa layidhi saas ma aha ayaga waxay rabaan in yidhah khabiirun waa mubtada banuu waa faacilun sada masada alkhabar banuu mudaaf lahbin mudaaf iley sidaasay rabaan inay yidhaahdaan reer basrin waxaa la yihi yumkin an yukharaja calaa gayri dalika fataquul banuu lihbin mubtada muakhar khabiirunne waxaa wey khabar muqadam waay falaa faacila hunaa <clears throat> sidaasay leeyihin markaasay reer kuufiyiin soo laabteen oo haddii saas la yihah waxaa in la yidhaahda banuu oo mufrad mubtada oo jamaca khabiirun oo mufrada in looga khabraa ka laazimayso oo xaalaadka ladiidi doonay u qeyb ka noqon doonaa markaasaa waxaa laleeyahay maya saas ma ah liannahu lafdigan khabiirka ah yasluxu an yukhbara bimufradin can mufradin aw can muthana aw can jamcin waاdaliilu calى dalika qowl اllahi tacaala wاlmalaaئikatu bacda dalika dhahiir malaa'ika oo jamca yaa dhahiiru bimacnaa khabiir ahaan loogaga waramay fa idaa saxa dalika fa hada saxiix inaan banuudi mubtada muahrina qaacidadii dhammayd inaan beytkan u jibino iyo inaan sidaan ku takhriijinaa ka fiican bay yidhahdeen qoladii basriyiinta ah wa antum calaa cilmin ana daliila idaa tataraqa ilayhi alixtimaal saqata alistidlaalu bihi haddiiba wejkii anaga aan wej u helnay halkii baydeed la timideen waj oo macquula ah, hadaan u helna qaacidada waafaqsan laysa lakum fi hada e, daliil wacalayhi waxaa laleeya wixii kalaamta carabta uu soo guuray waxaa ka mid ah in isimka faacil ama isim mafcuul waa lamid gayru ma'suufin calaa zamanin yanqadii bilhami walxasani nin dhibaatada ay ku badatay waay markaasuu wuxuu ri hayru ma'suufin mid laga murugoodo waxaanan ahayn calaa zamani zaman looma murugoodo yanqadii ku dhammaanay bilhami walxasan murug iyo iyo iyo murug le humuum macnaha haddii uu kaa dhammaado looma shallaayo buu ku leeyahy fiir hayru ma'suufin ma'suuf isim mafcuul wa naaibulfaacilkiisana calaa zamani jaari majruur waa imaan doonaa jaa'ir majruur waqaabilu min dharfin aw masdari min masdarin aw xarfi jarin biniyaabatin xari meel ou dhihi doonaa imaa doonto marka hada fiiri khayru ma'suufin sidaasay ay wasfiga ugu yimaadeen reer maxaan ku irahdaa basriyiin qawaacidooda ay u keensadeen laakiin waxaa ka soo haray abyaad oo la ta'wiili karo ka qowlihim fakhayru naxnu cinda annaasi minkum minkumu ida daaci lmuthawibu qaala yaa la oo kale hadda fa khayru naxnu annagaa idinka khayr badan cinda annaasi minkum nafs shay waay fa khayru in khabar muqadam laga dhigo naxnu naxnu khayru minkum haddii la yidhaahdo kalaamkii wuu ansaxaya marka waxaa waxaa laleeyahay daliil kuma haysataana daliil kale la kaalaya marka sidaasaa raajixa in in loo dhaafo oo la yidhaahdo mubtadaha waxa weeyaan haddii uu wasfi noqdo badl اkhabri faacil buu qaadanayaa wa fi lwaqti nafsihi laabuda an yactamida calى nafyin aw istifhaam wthaani mubtada wada lwasfu khabr in fi siwa lifraadi طibqa istaqr musanifku wuxuu leeya wathaani midkan labaad mubtada un weeyaan wada lwasfu wasfigaana khabarun ou noqonaya in istaqara hadii ay oy sugnaato طibqan ay muطaabaqatan haddii iska muطaabaqeeyaan fii siwa lifraadi mufradka waxaan ka ahayn hadday iska muطaabaqeeyaan waxa weeyaan kan dambe wuxuu noqonaa mubtada kan horena wuxuu noqonayaa khabar ayb haday haday haday haddii wasfigii iyo faacilkau gotay mufrad haday noqdaan oo aad tidhaah qaa'imun zaydun haddaad tiraahda taas hadda lagama hadlay laakiin ayadaas horta faham hadii sidaas aad tirahdid laba xaalaa kuu banaan aqaa'imun zaydun in tiraha alhamsatu lilistifhaam qaa'imun mubtada marfuucu calaamatu rafci dama daahira zaydun faacil sadama sada alkhabar in tiraha waa kuu banaantah marka mfradnimada iska muطaabaqeeyeen ama waxaad leedahay qaa'imun khabr muqadam zaydu mubtada muahar labadaas xaalayaa kuu banaan ayb taas marka waxa weyaan ka qowli اllahi tacaala raaqib anta can aalihati ya ibraahimu raaqib anta ina tirahdid raaqib mubtada ina tirahdid oo anta faacil sada masada khabr ina tirahdid iyo anta inaad tiraahdid mubtada muahar raaqibun khabar muqadam intaba waa ku banaan tahay marka xaaladaas waa laga fahmay waa wixii hore hadda uu kasoo hadlay waay wathaani mubtadan wadal wasfu khabar waa xaalo kale markaan laakiin xaaladaas inaad fahamtaa asaas u ah hadday mubtadihii iyo faacilkii uu gotay oo wasfiga ahaa haddii eh, maya faacilkiisa dame sida khabarka ahay iyo mubtadiyo wasfi noqda hadday isla mufrad noqdaan yajuusu an tucrib alawala mubtadan waathaani faacil sadama sada alkhabar aw ithaani mubtada walawal khabar muqadam inaad icraabtid markaasuu uri wathaani haddii marka ay mufrad isla noqon waayaan a laga hadlaa wathaani midkan labaad mubtada un weeyaan wadalwasfu wasfigaane khabarun weeyaan midka labaada mubtada noqonayo kan horena khabar uu noqonaya goormaa in fii siwa lifraadi mufradka waxan ka ahayn طibqan istaqara in istaqara haddii ay sugnaadaan ou sugnaado طibqan iswaafajin haddii mufradka waxan ahayn iska mutaabaqeeyaan intaas waa cibaarada in tataabaqaa fii gayri اlmufradi mufradkii aan kuu soo sheegay waxaan ahayn tathniya isla noqdeen jamaca isla noqdeen hadday saas dhacdo midka labaad waa mubtado kan horena waxa weeyaan khabar u noqona goorma waa in istaqara haduu sugnaado tibqan ay mutaabaqatuhumaa inay iska mutaabaqeeyeen fii siwa ifraadi mufradnimada waxaan ahayn hadday iska mutaabaqeeyaan oo tathniya iyo jamac isla noqdaan waxaa waajib ah inaad ka damba mubtada tiraadid wthaani wa kan horena aad tiraa khabar mithaalkeeda waxaa kamid ah ayagoo tathniyada iska mutaabaqay aqaa'imaani khaalidaani aad tiri aqaa'imaani alkhaalidaani haddaad tirahdid hadda fiiri wasfiga aqaa'imaani tathniya u noqday faacilkina alkhaalidaani ama azaydaani sida dadka badana ay miithaaliyaan marka fiiri azaydaani iyo aqaa'imaani tadaabuqa ka dhexeeyo tadaabuqoodana fi xaali lmufrad oo aqaa'imu zaydun ma aha marka hadday saas noqdaan kan dambo aqaa'imaani zaydaani azaydaani mubtada muakhar qaa'imaani khabar muqadam dheh ma dhihi kartid aqaa'imaani mubtada azaydaani faacil sada masada alkhabar ma dhihi karaysid leesh taas marka waxay noqonaysaa haddii aad tidhaahdid adigoo oo waxay noqonaysaa markii faacilka ou tathniya iyo jamac goto adigoo oo faacilkii la tathniyeeyo hadda qaama muxamadun qaama almuxamadaani aa laleeyahay laakiin ma waxa le qaama almuxamadaani qaamuu almuxamaduuna maa la dhihi jira maya bimacnaa ana alficla yulzamu bilifraad walow kaana faaciluhu muthana w jamcan sidaasaa qaacida asal ah marka wasfiga markuu mubtada wasfi noqdo axkaam markii faacilkuu qaadanaya oo lama tahniyeynayo lamana jamcinay oo marka waxay ahayd in la yidhaahda aqaa'imun izaydaani in la yidhahda ahayd sidii hore aan soo dhaafnay oo asarin dhaanin oo kale laakiin waxay u ekaanaysaa markaas haddii aan dhihi lahayn aqaa'imaani mubtada zaydaani faacil sadamasad alkhabar haddaan idhaahdo waxay u ekaanaysaa ficilkii oo la tathniyeeyey lisababi faacilkiisoo tathniyo noqday awgeed taasna waxa weeyaan luqa oo ilaa luqata akaluni albaraakiis luqa la yidhaahdo oo baabulfaacilku imaan doonta mooye si kale kuma kuma banaano luqadaas noqa daciif oo mahjuura weeyaan oo yar inay dhacdo marka laguma ximbaari karo marka wasfigan oo faacil sadamasadel khaabar dhacay qaadanayo bimathaabati alficli ou jooga fakamaa ana alficla laa yuhanaa walaa yujmac walow kaana faaciluhu muhana u jamcan fakadalika maa yaqacu maqaamahu marka aqaa'imun in la yihaahay ahayd laakiin sida ishkaalkaas looga baxo haddaan irahda aqaa'imaani hamza istifhaam qaa'imaani khabar muqadam marfuuc bilalif azaydani mubtada muakhar marfuuc bilalif haddaan irahdo ishkaalka waa ka baxaynaa لأn waxay noqonay mubtadi khabar waa ismutaabaqeeyaan azaydani qaaimaana adoo yiray lamid tahay maba banaanaba si kale hadii mubtada laga dhiga midka dambo oo lama dhihi karo azaydani qaaimun awel ma banaanaynba in ismutaabaqeeyaan waa la rabay marka wuxuu ku leeyahay in fii siwa ifraadi طibqan istaqar hadday iska mutaabaqeeyaan waxaan mufradnimada ahayn hadday mufrad isla noqdaan sax labadii waje waa banaan yihiin haday mufrad isla noqon waayaan oo tathniya ay wada noqdaan ama jamac mid ka dambe mubtada ka dhig kii horena waxaad ka dhigtaa khabar muqadam ka dhig intaas unbaa hadda beytkan ou jooga ayib waxaa lamid ah xaalo kalaa jirto oo mumtanica ah xaalada mumtanica waxa weeyaan hadaad tirahda aqaa'imuuna zaydun hadaad tirahda aqaa'imuuna zaydun hadda fiiri waa iskhilaafeen midkoodaa tathniya noqday midkoodna mufrad mufradou noqday haddii wasfiga mufrad ou noqdo midka ka dambeeyana oo faacil masad alkhabar sada masad alkhabar aan leenahayna ou tathniya i jamac noqdo waatiina soo dhaaftay aqaaim asaarin thaani ee nagu soo dhaaftay saarin waa mufrad fiiri dhaanina waa tathniyo maadaama wasfiga uu yahay mufrad midkuu gotayna u jamac iyo tathniye u yahay waa banaan yahay liannahu fi lasli hada waqaca mowqica alficli fakana jaa'iza asla an yujarada alficlu ou an yufrada alficlu maca tathniyati faacilihi wa jamcihi horyaan usoo nari hadday cagsi timaado markaan wasfigiyaa jamac noqday faacilkiisa dama sadal khabar aan irina mufradow noqday oo waxaa tiri aqaa'imaani zaydun marka cibaaradaas si ay ku banaanaan karta ma laha haddaan idhahda aqaa'imaani waa mubtada zaydun waa faacil sadama sadal khabar waxa weeyaan sabab loo tahniyeeyo wasfigan ma laha liannahu maadaama faacilkii uu mufrad yahay ficilkii wixii booskiisa dhacay see loo tahniyeynaya ma dhici karto haddaan qaa'imaani khabar muqadam aan idhaahdo oo zaydun mubtada muakhar aan idhahda ma dhici karto oo kayfa yakuunu mubtadau mufradan wاlkhabaru tathniya waxay lamid taha adoo yihi zaydun qaa'imaani ma ansixaysa ayadane xaaladaas waxa weeyaan xaalada musanifka kalaamkiisa laga fahmayo ou ka aamusay liannaha gayru macmuulin biha iطlaaqan intaas bu hadda musanifka uu noo sheegay markii beytka hore la yiraahdo marka aan u laabano abyaada ku xigta warafacuu mubtadaa bilibtidaa kadaka rafcu khabari bilmubtada markaasuu wuxuu yidhi warafacuu way godeen mubtadaan mubtadihi bilibtidaa bay ku godeen caamil oo macnawi ah kadaaka sidaasoo kale rafcu khabarin khabarna waxaa lagu goday bilmubtada marka musanif wuxuu soo qaatay acdalu madaahib اnaxwiyiin aqwaal badan baa ku jira ood wada ogtayn waxa weeyaan mubtadaha maxaa gotay liannahu icraab waxaan iriyey waxaa la yiraahdaa atharun daahirun aw muqadarun yajlibuhu alcaamilu fi aakhiri اlkalima marka isimka intuusan caamil gelin mucrab iyo mebni lama dhihi karo maxamed cali keligood haday iska yihiin laakiin icraab waxaa la yihahda layihi athar oo macnaha ama rafca ama ama lamid eh oo nasbadii jarki a ah, ama muuqata ama muqadaran laakiin caamil waa inuu keenaa marka haddaan idhahda muxamedun qaaimun haddiin idhahda muxamedkaa maxaa gotay waa warka laskeenaya markaasaa lagu leeyahay muxamed waxa weeyaan marfuuc bicaamilin macnawiyin wahwa alibtidaa bilaawga wax lagu bilaabanaya iyo caamil noqday sidaasay naxwiyiinta yidhaahdeen marka waxaan leenahay muxamedun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahir ayib qaaimun khabaru lmubtada marfuucu bilmubtada qaaimuntaas waxaa gotay mubtadaha oo muxamed ka ah gotay marfuuc calaamatu rafci dama daahira sidaasaa raajix ah markaasuu musanifka qowlkaas kuu sheegay warafacuu mubtadaan mubtada way godeen bilibtidaai bay ku godeen kadaaka rafcu khabarin khabarkiina waa la goday oo rafcu khabarin khabarka godnaashadiisana bilmubtadai bay ahaatay mubtada ayaa asna lagu hoos dhiga lagu goday marka caamil macnawi ah waxaa layihi wuxuu kaga camal falayaa ficilka mudaaric iyo mubtadaha keli ah irfac mudaarican idaa yujaradu min naasibin wa jaazimin ka tascadu anoo imaa doonto irfac mudaarican min naasibin wa jaazimin idaa yujaradu marka waxaa ficilka mudaaric asna caamil litajarudihi ale yadribu ficlu mudaaricu marfuuc litajarudihi min annaasib wاljaazimi caamil macnawi ah marka caamilkaas macnowige laa yacmalu ila fi lmubtadai wa fi lficli اlmudaarici faqad wاlbaqiya cawaamil daahira yaa ku shaqaynayso qowlkaas waxa weyan waa qowlka oo macruufka ah qowl wuxuu leeyahay almubtada marfuucu bilibtida qowlka mubtadihi waa sax waa mubtadahiya ibtidaa lagu rafciyey laakiin khabarkii waxaa waxaa gotay ibtidihi iyo mubtada isla jiro marka markaan leenahay zaydun qaaimun haddaan ihahda qaaimun khabar mubtada marfuucun bilibtidaai walmubtada aan leenahay wixii mubtadaha gotay iyo mubtadihoo isla jiro yaa khabarkii gotay sidaasaa iyo qowlka labaad leeyahay qowlka kale taraafaca way isgoteen bimacnaa mubtadihiina khabarka ka dambeeyaa lagu goday khabarkana mubtadaha ka horeeyaa lagu goday oo marka waxaan leenahay zaydun mubtada marfuucu bilkhabari wa calaamatu rafci dama daahira wa qaaimun khabaru mubtada marfuucu bilmubtada waa isgoteen baa laleeyahay laakiin midka uu sheegay musanifka oo madhabu siibaweyhi waxa weeyaan waa madhabka oo oo uga fiican oo hadee lana fahmi karo waay laakiin khabar baa ku mubtadihii ka horeey wاlkhabru اljuزء اlmutimu اlfaa'ida kallaahu barun wاlayaadi shaahida markaasuu musanifku wuxuu yiri wاlkhabru khabr waxaa la yidhaahdaa aljuزءu qeybta almutimu اlfaa'ida faaidada dhammaystiro almutimu اlfaa'ida waa banaan tahay isimka al ku jiro in in macnaha la idaafeeyo sida noo imaan doonta kaljacdi shacr idaafada markuu ka hadli doono aslan waxaa waay isim alif iyo laam ku jiraan inaan la idaafaynin ila fi xaalatayni min beyniha an yakuuna fi lmudaafi alif wa laam wa kadalika almudaafu ilayhi marka waa laysku idaafeyn karaa wاlkhabru waxaa la yihahdaa aljuزءu juز'i qeyb almutimu lfaa'ida faaidada dhammaystirto musanifka marka shicirka uu makanin waaye hadda hadii taas tacriif looga dhiga khabarka faacilka la soo gelay haddii la yidhaahda alkhabaru maa tatimu bihi lfaa'ida haddii la yidhaahdo faacilkaba hadaa tirahdo hadaa tiraha muxamadun qaa'imun sax faa'ida waa dhamaystirantay saa waxaa lamid e eh, daraba muxamadun muxamedna waa garaacay waa mid marfua oo asigana faa'iidada ay ku dhammaystirantay marka waxay ahayd baa layidhaha inuu yidhaahdo aljuzu lmutimu lfaa'ida maca almubtada marka faacilka ka bixi laakiin taasna waxaa weeyaan waxaa looga kaaftoomi karaa amhilada ou sheego kallaahu barun waalayaadi shaahida yaa looga kaaftoomi karaa leeyahy maxaa yeelay waxaa weeyaan barun iyo shaahidadaas waa faa'iidadii ay dhammaystireen laakiin maca alficli ma ahana maca almubtada waay calaa kuli xaal khabar waxaa la yihahdaa huwa aljuzu almutimu alfaa'ida maca almubtada haddaa saas tirahdid tacriifkaas jaamic oo maanica buu noqonaya markaasuu wuxuu ku leeyahay wاlkhabaru aljuزء weeyaan almutimu اlfaa'ida mithaalkiina kallaahu barun allahu barun allihii wanaag badan weeyaan oo addoomankiisa wanaag badan u sameey wاlaayaadi nicmooyinkiisana shaahidatun markhaati bay ka tahay hadda fiiri allahu mubtada allaahu barun haddaan ku ira hadalki waa kaa haray walayaadi shaahida haddaan ku irahdane haddana warkii wuu kaa haraya warka meeshu ku go-aa la yidhahda khabarka dadaad arkaysaa kulamaa mubtadihi gadaashiisa ay shay marfuuc helaan khabar ou iska leeyahy macnihii ina dhedhamisaa la raba waxaa la yidhahda sideedaba naxwada waxa weeyaan haddaad macnaha tasawurtid waa nisfu licraab waay weligaa laqbada meesha raaci fiiri hadda haddaan idhah allaahu alkariimu barun haddaan idhahdo allaahu mubtada alkariimu khabar haddaan hore ka iraahdo macnihii aadan idhaminin allaahu alihi alkariimu deeqsiga badna hi aa kusii daba socoto barun waaye markaasay khabarka ugu imaanaysa laakiin haddaadan hadalkii uusan kaa harin waxa weeyaan weli khabarkii wuu taagan yahay marka kow asaas icraab waxa weeyaan fahmu lmacna haddaad macnaha fahamtid wixii ka dambeeya ishkaaliyaad yaryar inay ku yimaada inaad dhici karto marka taas waxay tahay sidii hadalkii uu ugu dhamaystirmay allahu keligeedna khabar oo aan lahayn waxba mafaa'iday ma karamaan marka bar waa juz min aljumla hadda fiir allahu barun jumlada waxay ka kooban tahay iyo khabar ayada qeybay ka tahay faa'iidadana way ku dhamaystirantay sidaasa waxaa la yihahdaa markaan maxaan ku irahdaa khabarki tacriifkiisi kaas weeyaan allahu barun wاlaayaadi shaahida ayib markaasuu musanifku wuxuuna leeyahay ayadii qaacidada uu ka kor dhisto wuxuu ku yiri wa mufradan yaأtii wa yaأti jumla xaawiyata macna aladii siiqat lah wa mufradan wa yaأtii khabarkii wuu yimaadaa mufradan asoo mufrad ah muxamadun rasuulu اllahi muxamed waa mufrad rasuul waa mufrad ilan rusula jamca marka rasuulkaas hadda loo jeedaa khabarkii oo mufrad ku yimid waay muxamadun qaaimun haddaa tiraa mufrad waa khabarkii wa yaأtii khabarkii wuu yimaadaa mufradan wa yaأtii waa yimaadaa jumlatan asoo jumla ah jumladoo xaawiyatan koobtay macna aladii kii macnihiisa siiqat lahu loo hogaamiyey oo loo qumiyey waxa weyaan hadday jumlo noqoto khabarki hadduu jumlo noqdo laabuda wa an yaxmila <clears throat> damiiran yarjicu ila lmubtada in laga helo wa laakiin meeshan jumlo markii lagu hadlayo waxaa loo jeedaa maa cadaa almufrad mufradkii marka tathniyadii jamacii kuli mufrada meeshaan loo yaqaana haddaa tirahdid الزaydاni qاaئmaani الزayduuna qاaئmuuna alhindaatu qاaئmaat kulu dalika waxaa lagu tirina khabr mfrad ah fii baabi alicraab marka macrifata calaamaat اcraab tathniya iyo jamcan ku magacaabi jirnay laakiin wixii mubtada iyo khabar iswata kasoo haray ama ficil iyo faacil kasoo haray iyo shumuljumla darf iyo jaari majruur wixii kasoo haray mfrad ah baabkan laiska yihahda almfradu fi baabi اlmubtada w اlkhabr yuraad bihi aljumlaة almutakawina min alficli almufradu yuraadu fi hada اlbaab maa cada aljumla alficliya wاlsmiya wاdharf wاljaari wاlmajruur wixii kasoo haray mfrada laiska yirahda marka hadda hadii tirahda mxamedun qaaimu mxamedun qaaimaani mxamedani qaaimaani alhindatu طaalibaatun hadaa tira kul hada waa khabar mufrad ah wa yaأti jumlatan jumla buu ku yimaadaa jumladoo xaawiyatan koobtay macna aladii kii macnihiisa siiqat lahu loo qumiyay macnaha jumladaas kii loo soo hogaamiyey fiiri hadda haddii aad tirahdid zaydun aw muxamadun qaama abuuhu haddaad tirahdid muxamadun mubtada bou noqonaa qaama abuuhu qaama ficil maadi abuu faacil wa abuu mudaafu laha mudaafu ilayh asmaa lkhamsa aboodii wa ayib marka fiiri waljumlatu min alficli walfaacili qaama abuuhu fii maxali rafcin khabaru mubtada laleeyahy laakiin jumladaas waa inay wadataa wax mubtadihii hore ku xeri karo fiir marka zaydun qaama abuuhu hadda damiirkaas abuuhu intu ku laabana zaydkii ku laabana marka waxay ximbaarsan tahay raabit yarbidu bayna aljumla wa bayna almubtada'i alawali qaama abuuhu markaasaad leedahy waraabitu baynahumaa addamiiru fii abuuhu aada leedahay taas waadix weeyaan marka asigoo muqadar ah yaa laga hadlaya haddii isagoo daahir ah damiirka marka qaarkeed waa la goyna sidii shalay aan soo dhaafnay silada markaan ka hadlaynay waa la goyn karaa oo hadda carabtu waxay mithaal ku bixisaa nuxaadka asamnu manawaani bidirhamin hadda fiiri asamnu waa mubtada manawani waa mubtada labaad bidirhamin waa khabar mubtadahan labaad oo manawaani khabaru yajaariga majruurka jumladan manawaani bidirhamin fi maxali rafcin khabr mubtada اlأwl waraabitu baynahumaa wax isku xiraya ma laha oo lannahu hadda alifka manawaani ku jirto samniga uma noqon karto mufrad waay marka waa la qadaran yahayo asamnu manawaani minhu bidirhamin sidaasay ay ka dhigan tahay marka kaas waxaa weeyaan mubtadihi iyo khabarkii waxaa isku xeri kara damiir ay mithaal u tahay waxaa damiirka booskiisa imaan karo ishaaro ishaaro hadday timaado taquum maqaama damiir ka qowlihi tacaala walibaasu taqwa dalika khayr dalika khayr wa libaasu taqwa fi qiraa'ati man rafaca libaas ayib wa libaasu taqwa dalika khayr libaasu mubtada marfuuc bdma daahira libaasu mudaaf ataqwa mudaaf ilayh dalika mubtada thaani khayru khabaru lilmubtada thaani dalika ay kaa dhumin waa ismu ishaara oo mabni fi maxali rafcin laleeyahay wاljumlatu min alficli <coughs> wاljumlatu min almubtada thaani oo dalika ah iyo khayru fi maxali rafcin khabaru lmubtada alawal ayb ma raabidu baynahumaa markaasaa lagu leeyahy damiir ma jire laakin daalika waay daalikadaas maxay u laabanayaa lagu leeyahay libaaski wa libaasu taqwa alla ka cabsiga dharkiisa daalika libaasu taqwahaas ya khayrun marka fiiri waxay u laabatay maxaan ku iraahdaa ismulgi mubtadihi ay u laabatay waxaa laga yaabaa sidaas oo kale in damiirkii booskiisi ou qumo tikraaru lmubtada'i nafsihi oo waxaa weyaan ka qowlihi tacaala alqaaricatu malqaarica iyo alxaaqatu malxaaqa hadda fiiri alxaaqatu waa mubtada maa waa mubtada thaani alxaaqatu waa khabaru lmubtada thaani jumlada malxaaqatu min almubtada'i thaani walkhabari fi maxal rafcin khabar mubtada awal ayib waraabitu baynahumaa maxaa waay markaasaa lwi raabatan looma baahno لأن المبtada bcaynihi wciida alxaaqaةu naftigeeda yaa lasoo celiya alxaaqa marka uma baahan alqaarica malqaarica waa lamid waxaa lamid aha laleeyahay an yakuuna الthaanي acama an yakuuna alkhabru acama min ish min almubtada cumuumkii uu soo dhexgala haddaa tira zaydu nicma rajulu zayd rajul asaa ugu wanaagsanaa tiri zaydu nicma rajulu marka zayduntaas mubtadawa jumladan nicma ficil ah iyo arajulu oo faacil ah fii maxali rafcin khabr mubtada markaasaa lagu leeyahy maa huwa raabit markaasaad leedahay araabitka meentaa ah cumuum waay lianna zayd huwa fardun fi rijaal anigana waxaanba soo dhex dhexgeli nicma rajulu marka macnahaas guud aa kaa deeqahay inaad raabit aada raadisid saasuu ku leeyahy marka taas intaasoo dhan waxay ka mid yihiin waxyaalaha yaquumu maqaama damiir alishaara icaadat lmubtada bicaynihi kadalika waxaa lamid e eh, eh, maxaan ku irahdaa eh, alcumuum an yakuuna alkhabaru can min mufradi min almubtadai ayb markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay haddane wain takun iyaahu macnan iktafaa bihaa ka nudqi illaahu xasbii wakafaa wa in takun jumladii hadday tahay iyaahu mubtadihi hadday noqoto macnan xagga macnaha mubtadihii la soo celi hadday noqoto iktafaa bihaa waa ku mubtadihii waa ku kaaftoomaa jumladaas mithaalkeedine ka nudqii aniga dhawaaqitaankeeda allaahu xasbii weeyaan wakafaa marka qaarkeed wuxuu ku leeyahay intii aan soo sheegnay waxaaba adana eh, loogaga maarmaa in kaana almubtadau fi macna alkhabar haddii uu la mid noqdo waa lagu kaaftoomi karaa markaasuu maalan waxaad leedahay nutqi aniga dhawaaqitaankeeda allahu xasbi weeyaan marka fiir nudqi haddaad min xayث اlmacna aad aad dhamisid nudqidaas waxay la macno tahay allahu xasbi aniga dhawaaqitaankayga waxaan ku dhawaaqay allahu xasbi aa tiri liannahu waxa lagu dhawaaqay iyo waxa meesha lala sheegay isku hal macno waay walidaalika nudqii mubtada marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla yaai lmutakalimi litanaasub nudqii mudaaf walyaau mudaafu ilayh mabni cala sukuuni fi maxali jarin allahu mubtada xasbii khabaru lmubtada sidii nudqii u ciraabtay aad u ciraabaysa wاljumlaةu min mubtada wاlkhabr oo allahu xasbiya fi maxali rafci khabaru lilmubtada'i اlأwl wاraabitu baynahumaa waxaa leeya lana huwa macna almubtada lana اljumla thaaniya min xayثu اlmacnaa hiya اlmubtada alأwl oo nudqiga waxa lagu dhawaaqaya allahu xasbi wa asla waxa lagu dhawaaqay iyo nudqiga la sheegay iyo waxaad ku dhawaaqday waa isla hal shay waay waxaa lamid eh qowli aniga hadalkayga oon ku oraahdayda laa ilaaha ila allah waay yani qowlki maxaa waa naftigiisa waxa lagu dhawaaqay waa laa ilaaha ila allah naftigeedii marka raabid uma baahno haddii uu jumladii oo khabarka ahayd hadday mubtadihii macnihiisa ximbaarsan tahay intaasaa loo jeedaa beytkan wain takun iyaahu wain takun hadday tahay jumladii khabarka dhacday iyaahu mubtadihi oo hadday noqotay bicaynihi macnan xagga macnaha iktafaa bihaa mubtadihi waa ku kaaftoomaa raabiduu kaga kaaftoomayaa mithaalkeeda ka nutqi aniga dhawaaqinteenkeeda allahu xasbii weeyaan wakafaa waa iska dhamaystirka marka intaas waa markay jumlo dhacdo <coughs> markay jumlo dhacday buu soo hormari ayib waxa uu iri wاlmfrad اljaamidu faarigu wain yushtaqa fahwa duu damiiri mustakin waabrizanhu muطlqa xayثu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasala wاlmfradu mfradkii aljaamidu ee angegnaay faariqu midka faaruq a waaye min adamiiru faariq ka yahay <clears throat> wain yushtaqa hadii haduu lasoo macnaha ishtiqaaq haduu yahayne fahwa mfradkaas duu damiirin damiir mid u saaxib ah waa mustakinin ee qarsoon marka wuxuu leeyahay hadda wuxuu ka soo baxay jumladii hadduu khabarkii uu jumlo noqdo marka jumlo waxaa weeyaan hadda mithaal ahaan un baan ku qaadanay jumladii ficil bay noqon kartaa muxamedun qaama abuuhu jumla ficliya qaama abuuhu khabar dhacda waxaa lamid ah eh, hadday jumla ismiye noqoto muxamadu abuuhu qaaimun aa abuuhu qaaimun waa jumla oo ismiye ah taas marka jumla ficliya jumla ismiya jumla wuxuu noqdaa shabhu ljumla oo ah zaydun cindaka haddaan ku iraahdo cindaka daraf waay ama zaydun fi daari aan ku iri jaari majruur waay cidna khabar waa laga dhigi karaa xaqiiqadana waxaa imaan doonto طabcan alkhabaru huwa maa yatacalaqu bihi darfu aw اljaaru wاlmajruur oo istaqara ama maxaan ku iraha mustaqirun yaa la awil ayaa la keeni doonaa laakiin waxaad ogaataa jumla iyo shibl jumla haddii lagu yihahdo imaa ficil wa faacil aw ism mubtada khabar kale iyo imaa darf imaa jaar majruur inay tahay marka mufradkii inta ka gala wuxuu ku yiri wlmufrad اljaamidu mfradka angegan faariqun midka faaruq a ah waaye mid faaruq ka ah min adamiira ah loo jeeda wa in yushtaqa haddii lasoo dilaacsado lasoo ishtiqaaqane fahuwa duu damiirin weeyaan mustakinin asturan calaa madhabi اlbasriyiina waay madhab اlbasriyiin waxay qabaan haddii khabarka mufrad ou noqdo mufradkana maanta tahniyadii jamci way soo galayaane haddii uu noqdo waa la kala fiirina haddii uu jaamid yahay khabarka damiir ma xibaarsano oo waxaan ku idhi caliyun akhuuka caliyun akhuuka caliyun waa mubtada akhuukana waa khabar oo waawdaasaa lagu geda liannahu min asmaa'i alkhamsa dayib akhuuka marka huwa maa ku qadaran jawaabti maayo liannahu akhuudan waa isim jaamid ah laysa lam yakun yaxmilu damiiran marka umana baahno oo sigoo asoon damiir ximbaarsan inuu khabar yahay waxaa lamid waxaa tidhi haadaa miftaaxun miftaax asna jaamid weeyaan haadaa xajarun aa tiri xajar waa isim jaamid ah xajarun huwa waxaa weeyaan xataa laa yaqbalhu dhowq marka saas uu jaamid u yahay wax uma baana haadihi sariiri atiri haadaa beyti haadaa jamali kulahaa waxa weeyaan waa mufradaat jaamidaat ah laakiin haddaad tiraahdid zaydun qaaimun haddaad tiraahdid qaaimun waa wasfi damiiruu godana liannahu wasfiga qaaimka wuxuu ka mid yahay waa isim faacil isim mafcuuli wixii la ala sifatu mushabaha haadihi min maa yacmalu camal alficli marka waa inuu hadduu ficilkii booskiisi u joogo ficil aan faacil lahayn ma jiro qaaimun had markuu khabar noqdo yaa laleeyahay wa faaciluhu markii lagu yihahdo muxamadu qaaimun muxamed mubtada qaaimun khabar mubtada marfuuc markaad mubtada iyo khabar ay noqdaan kadib yaa waxaad leedahay wa faacilu lwasfi damiirun mustatirun jawaazan taqdiiru huwa oo macnaha muxamadu qaaimu huwa faacil waa inuu u yaraan qaada liannahu mafcuulka fadlowa waa dhici kara laakiin faacil ma dhici karo marka sidaasu wuxuu ku leeyahay walmufradu ljaamidu mufradka angegan faariqun ay min adamiiri wa in yushtaqa haddii lasoo ishtiqaaqane fa huwa duu damiirin mid damiir u aw ah, mustakinin asturan lama muujinay oo zaydun qaaimun huwa meesha laguma dhigayo laakiin waad qadaraysaa saas waay ayib taa waxa weeyaan waa mfradkii oo macnaha ee jaamidka ahay wa abrizanhu muطlqa xayثu talaa maa laysa macnaahu lahu muxasala wa abrizanhu damiirki muuji muطlaqan ama amni ha laga noqdo labsi ama yaan laga noqonin muuji xayثu talaa haduu raaco ma isim laysa macnaahu macnihiisa muxasanan lahu lilmubtada'i mid loo xasiliya uusan ahayn marka waxa weeyaan damiirkii mushtaqa ahay oo hadda aan ka soo hadlaynay haddii uu yahay mid uu noqonayo fii gayri اlmubtada waxaa waajib ah in la muujiyo macnaha idaa jara damiiru calaa gayri man huwa lahu sidaasaa lagala jeedaa waxaa waajib marka muطlaqantaa sawaaءun umina labsu ou lam yu'man mithaalkii waxaa ka mid ah asoon labsi laga aamin yahay zaydun hindun daaribuhaa huwa fiiri markan zaydun zayd hindun hinda laba mubtada zayd waa mubtada hindun waa mubtada kale daaribuhaa midka garaacay huwa asiga weeyaan marka hadda fiiri damiirkan huwada oo maanta la muujiyey uma laabanayo hindadii uma laabanayo laakiin wuxuu u laabanaa zaydkii ka horeeyey wa abrisanhu muuji damiirkii oo huwada ahay hadda zaydun hindun daaribuha huwa muطlaqan xayثu talaa markuu raaco muxuu raacay hadirtaan huwadaas waxay raacday eh, hinda ugu dhow hadda isim ahaan maa laysa macnaahu macnihiisa midan ahayn muxasanan lahu mid loo xasiliyey oo huwadii mubtadahan labaad uma laabanayso ee waxay u laabanay mubtadihii horo waxayna ahayd inuu mubtadahan labaad u laabto marka waxaa laleeyahy zaydun waa mubtada hindun waa mubtada thaani daaribuhaa waa khabaru limubtada thaani markaasaa waxaa laleeyahay huwadaasna waxa weeyaan marfuucun daaribuhaa daaribu mudaaf walhaau ha mudaafun ilayhi min idaafati ismi اlfaacili ilaa mafcuulihi fi maxali jarin wa faaciluhu damiirkan oo baariska huwa waay faacil daarib waay liannahu daarib markuu khabar noqda kadib hadana wuxuu asiga qaadanaya ficil iyo faacil iyo mafcuul qaadanaya markuu khabar noqda asigaa lagu camal falayaa khabaruu noqday markaas kadib ou howl bilaabaya oo wuxuu qaadanayaa faacil iyo mafcuul kale marka waxaan leenahay waljumlatu min almubtada'i thaani hindi wa daaribuha fii maxali rafcin khabar mubtada awl waraabidu baynahumaa markaan damiirkaas meesha ka muuqdo huwada awaay liannahu maanta waxaa meesha loogu qoray haddii laga aamusi lahay wuxuu loo malayn lahaa in damiirka meesha ku qarsan hindidan u laabanay markaasaa waxaa layihi waa in kii hore u laabana in la muujiyo hada idaa umina labsu lannahu hadda almadruub min adaarib macruufuu ka yahay haddaad tidhaahda zaydun hindun daaribuha huwa inay hinda madruuba tahay waa lasiga jeedaa liannahu damiirkaas oo daaribuhaa yaa kashifay haddii marka la yihahdo zaydun camrun daaribuhu huwa haddii la yidhaahdo laa yucrafu addaaribu min oo zaydun zayd camrun amr daaribuhu midka garaacay zaydkii huwa asiga waay ma camarkiyaa la garaacay ma zaydkiyaa la garaacay haddii la dhihi zaydun camrun daaribuhu haddii la dhihi zaydun zayd camrun camr daaribuhu camarkii garaacay waay ama zaydun camrun daaribuhu zaydkii garaacay waay huwada markii la keenay yaa la ogaaday kan hore inuu laabanaysa xataa calaa hadihi alxaala waadix ma ah calaa kulli xaal waxay leeyihiin reer basriyiin haddiiba damiirkaba aqrab madkuur uusan u laabanaynin damiirkaas oo ahayd in laga aamuso waa la muujina reer kuufiyiin waxay leeyihiin fii xaalati alamni oo midkii hore zaydun hindun daaribuha huwada waa la goyn karaa liannahu ishkaal ma jiro baynamaa zaydun camrun daaribuhu markii lidaa huwa waa in la sheegaa kaasuu hadda musanifku ujeeda markaasuu uri wa abrizanhu muuji damiirkii muطlaqan xayثu makaan talaa ou raacay maa laysa macnaahu markuusan macnihiisa ahayn muxasanan lahu midkuu raacay mid loo xasiliyey oo damiirkan oo huwa gadaa laga sheegaya isimka ugu dhow hadaanba osna u noqonaynin oo isimka hore uu u laabanayo muuji sidaasuu ku leeyahay ayb marka markaasuu musanifku wuxuu iri wa akhbaruu bidarfin aw bixarfi jar naawiina macnaa kaa'inin aw istaqar walaa yakuunu smu zamaani khabara can juthati wain yufid faakhbira eh, wuxuu leeyahay wa akhbaruu way ku warameen oo khabaray ka dhigeen bidarfin darafay khabar ka dhigeen aw bxarfi jarin xarf jaaray khabar ka dhigeen naawiina xaal kuwa niyeysan macnaa kaa'inin aw istaqara kaa'in ee macnihiisa ama istaqara la niyeysanaya tanna waa shibhu jumladii aan kuu sheegay waay waxa weyaan waxa laysku waafaqsan yahay yasixu an yaqaca alkhabaru darfan aw xarfa aw jaaran wa majruuran xarfa jarin bimacnaa kinaaya can اlmajruur iyo asigoo iswato marka waxa weeyaan waxaad leedahay zaydun ama muxamadu cindaka caliyun fi daari oo kale ayaad leedahay fiiri markan muxamed mubtada cindaka darf mansuub bidarfiya wa calaamatu nasbihi fatxa daahira cinda mudaaf lkaaf mudaafuley mubni cala fatx fi maxali jar markaasaad leedahay wadarfu mutacaliqun bificlin maxduufin wujuba taqdiiruhu istaqara istaqara aad soo qadartay markaasaad leedahay istaqaradaad icraabi istaqara ficil maadi wاlfaacilu damiir mustatiru taqdiiruhu huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacili almuqadara istaqarada fi maxali rafcin khabr mubtada marka yani khabarkii xaqiiqadiisa meeshan waxa weeyaan midka la qadarayo oo istaqara ah laakiin darfki wuu tusinaa keli ah laakiin nafsa darfi khabar ma aha qowlka macruufka oo macmuul bihi sidaas waay marka waxaad qadartay istaqara waxaad qadari kartaa masdar oo macnaha kown muطlaq ah oo waxaad dhihi kartaa wadarfu mutacaliqu bikownin muطlaqin taqdiiruu kaainun zaydun kaainun cindaka markaa mufrad u noqonaa markaa waxaa shibu jumla loo yiriyey marna wuxuu ku tacaluqa waa mufrad oo zaydun kaainu cindaka uu noqonaa marna jumlow ku tacaluqa jumla noqonaa marka labadiiba u dhexeeya saasa shibuljumla loogugu magacaabay fi daarina waa lamid oo zaydun caliyun istaqara fi daari alaqadara ama caliyun kaainu fi daari alaqadara labadaasba waa lagu warami karaa darafka iyo jaarka majruurka ayadana sidaasoo kalea laga rabaa in macnihii ay dhammaystiraan darafka marka lagu khabrayo an yatima bihi اkalaamu saasa la doonaya ayb sidaasuu markaa wuxuu ku yiri wa akhbaruu way ku khabreen bidarfin darf ay ku qabreen oo zaydun cindaka aw bixarfi jarin ay ku qabreen caliyun fi daari naawiina ayagoo niyeysan macnaa kaainin kaainin macnaheeda ayagoo niyeysan aw istaqara istaqaraad ama soo qadaray ama kaa'inin jaari iyo majruurka sifo waa dhacaan eh, maxaan ku yidhaha xaal waa dhacaan eh, silat lmawsuulay dhacaan maanta khabar bay dhacayaan wahaakada mid kastaba fii mowqiciha waay laakin fi jamiici alabwaabi yajuusu in mufrad la qadaro kaa'in ah ama istaqara iyo wixii lahal aho ficilka munaasibku noqonayo ila fi xaalati sila hadduu darafkii jaaa aladii cindaka haddii la yidhaahdo in istaqara lagu tacaluqiyaa waajiba lianna silata almawsuul laa takuunu ilaa jumla haddaan idhaahdo kaa-inun waaye silada mufrad keligiis ma noqon kara taasay kaga duwan tahay ayib marka eh, kaa-inkaasna hadda waxaan iriyey markii la qadaraa jaaru majruur mutacaliqu bificli maxdufin wujuuban in la soo muujiyo ma banaano oo lama dhahayo zaydun istaqara cindaka looma baahno in la yiraahdana carabti laysa min caadatiha imaad inaad tirahdo zaydun istaqara oo aad marka horeba jumlada aad ficil ula qasatay cindaka daraf iskalaaqi uu yahay iyo inaad khabar ka dhigtido oo markaa asiga aad qarisid in la muujiyo waa yartahay tahay baa laleeyahay daruura shicriya inay keenta mooye si kale lama ogolo markaasuu waxay ku miithaaliyeen laka alcizu in mawlaaka caza wa in yahun fa anta ladaa buxbuuxati lhuuni kaa'inun ou nin shaacir laka alcizu baad leedahay sharaf in mawlaaka in caza mawlaaka adiga ninka sayidka kuu ah hadduu casiiz noqdo awood yeeshto wa in yahun hadduu daciifane ninkii adiga madaxda ku ahay fa anta ladaa buxbuuxati lhuuni fa anta kaa'inun baa tahay mid ahaanay ladaa buxbuuxati lhuuni macnaha dulliga saaxadiisa yaad ku dhex jirtaa marka fiiri ladaadii oo darafka dhacday yaa mutacaliqeedu kaa'in ohu sheegay taas marka waxaa weeyaan waa naadir laa yubnaa calayhi shay ayib markaasuu wuxuu iri walaa yakuunu smu zamaani khabara can juthati wain yufid fa hada istidraag waa istidraag bimahaabaة ااstidraak walaa yakuunu ma noqdo smu zamaanin darafkii oo darf zamaanka ah khabaran ma noqdo can juhatin shay daata ah khabar uma noqon kara wa in yufid laakiin haddii u faa'iideeya fa akhbiran ku waran ee ku khabar waa fiiri haddii mufradii mufradki hadduu daata noqdo khabarkiina uu yahay darfu zamaan isma qaban karaan ou leeyahay oo waxa weyaan hadda mathala fiiri darafka hadduu makaan yahay waa imaa doonaa adarfu waa darfu zamaan darfu makaan ay ukala baxaane haddii darfu makaan uu yahay waa lagu warami karaa khabar waa laga dhigi karaa oo waxaad leedahay zaydun cindaka fiiri zayd oo daata ah oo jirmi jismi leh yaa cindaka oo darfu makaan ee looga khabray waa tamaam macaanidii waa loogu warami karaa oo waxaad leedahay addarsu cindaka gadan ama addarsu cindaka ama alqitaalu cindaka fiiri darsi iyo qitaal macno waay cindaka darf waa loogu warami karaa laakiin darfu zamaan markuu yahay waxa weeyaan alaslu laa yaqacu khabran ila can اlmacaani macaanida waxaa kamid e sida hadda lagu mithaaliyey alqitaalu ywma اljumuca yaqacu ywma اljumca fiiri alqitaalu qitaalka waa macna darfu zamaan oo yowm ah loogaga qabray waa ansaxaysa waxaad leedahay alleylata alhilaalu habeenkaana bishii ay dhalanaysaa hm, la taas yaan kuu soo hormarin laakiin macnaha waxa weeyaan taas ha dambayse laakiin daraf ma noqon karo darfu zamaan Eh, shay juthaa uma noqon karo oo ma dhihi kartid mathalan eh, zaydun alyawma hadda fiiri zaydun alyawma zayd waa daata yowmna waa daraf isma qabo kara fiiri hadda waxaad dhihi kartaa asawmu alyowma waa dhihi kartaa macaani waa soomti yowmkii waa looga khabri karaa laakiin eh, lama dhihi karo zaydun alyowm lama dhihi karo waa mid uu ku leeyahay walaa yakuunu ismu zamaani ismu zamaanka ma noqdo khabaran can juthatin shay daataha ah khabar uma noqon karo waa si qaacida laakiin fii xaalaad yar waa in yufid haduu faaideeyo fa akhbiran ku khabar haduu faaideeyo ku khabar haduu faaideeyo waa lagu khabri karaa laakiin zaydun alyowm ma dhihi karayso ma dhici karayso laakiin hadduu wax faa'iideeyo waa mid haddii mithaalkii aan soo hormarinay waxaad leedahay alleylata alhilaalu habeenkan yay bisha dhalanaysa fiiri alhilaal oo daata ah liannahu waa jirmi buu leeyahy bisha leyla oo darfu zamaan ah loogaga waramay waxaa loo ogolaaday macnay faa'iideynaysaa waxaa lamid ah buu leeyahay shaarixa alrutabu shahray rabiicin labada bilow rabiic awal rabiic thaani lakala yihahdo ku aadan yahay rutabka timirta qeyb ka mid awal ah marka hadduu faa'iideeyo sidaasaa loogaga warami karaa hadduusan faa'iideyninne ma ansixayso qolaa waxay leeyihin xataa midaan oo alleylat alhilaal aan leenahay macnaheedii ma aha in darfu zamaan juta looga warama ee waxaa la qadaraa طuluucu hilaali leyla oo kale warsii dheer waay laakiin sidaa u qaado siduu musanifka yiriyey u qaado ayb walaa yakuunu sma الzamaani khabara can juthati wain yufid faakbira darsigaan meeshaas ku joojino in shaa allahu tacaala waan kusii xariiri doonaa wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa wa saxbihi ajmaciin